alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wusli wuslim cla nabiyihi اlkariim imaam اlxunafaaءi waqaa'id اlguri اlmuxajaliin wcla aalihi waasxaabih aladqiyaءi اlbarara wcla اtaabiciina lahm bixsani ila ywm اddiin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wzidna cilma walxamdu lilahi cla kuli xaal allahuma wafiqna lima tuxibh wtardah min alaqwaali walafcaali walaara ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo lixiyo tobane ka mida suurat nisa ummadda qur-aanku u jeexaya waxa weeye manhaj mustaqila oo manhajkii ugu fiicnaa ugu tayada badnaa basharka caalamkan ku noole u raaci lahaaya maadaamuu ilaahay yahay manhaj isagii abuuray addoommaha u dooray manhajkaas waxa uu ku soconayaa calaa ariiqati alhadmi walbinaa inuu wixii jaahiliyaddu lahaydna dumiyo iyo nidaamka foosha xun ee diinla'aanta ah inuu meesha ka saaruu ka xagaafo nidaam wanaagsanna u dhiso iyo nolol fiican sharxan islaamiyan fooq dhammaystiran oo qurux badan oo dadka ilaahay uu inay galaan ay raacaan uga raaliya lagu casuumo marka kolba qayb ayaynu arkaynaa dhismaha ummadda ilaahay u dhisaya dhinaca caqiidada dhinaca dhaqaalaha dhinaca qoyska dhinaca cududa ay yeelanayaan waxa intaa barbar socda dhismahan ay wadaan dee loo dayn maayo inay ikhtiyaar u yeeshaanoo ay dhisaana shaydaanka iyo ehelkiisu dubbayaal iyo madaafiicay ku duminayaan dhismaha islaamka ayay la barbar taagan yihiin digniintii shaydaanka iyo kufaartuna mar walba way barbar soconaysa waxawaxawaxaa yeela waa dhismii ilaahay uu faraya addoomaha marka ciddii weerarka ku ahaydna waa ku baraarujinaya rabbi dadka muslimiinta ay siday uga feejignaadaan qaala allahu tacaala ilaahay waxau inna allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo shariig yeelaa wax kale lala caabudo wa yakfiru waa dhaafaa yuu saamixi karaa u doonaa inuu dhaafo maa duuna daalika intaa wixii ka sokeeya liman yashaau cidduu doono cidduu doono u dhaafaa kuu doonana wuu ciqaabaa waman yushrik billaah cidda ilaahay cid kale la caabuda xaqiisa cid kala siisa faqad dalla waa anbaday kaasi dalaalan baciida lomitaan fog ma kaas wuu jiitay in yadcuuna ma caabudayaan buu lahayidhi min duunihi inta ilaahay ka sokaysa ilaa inaasan dhadig bay caabudayaan gaaladu wain yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaytaanan mariida shaytaan madax adag oo allihiisa ku gacansaydhoo diiday ayay caabudayaan shaydaankaasoo laanahu allah ilaahay uu naxariistiisa ka fogeeyey wa qaala waxaanuu yidhi shaydaankaas la attakhidanna waan dhaartee waxaan ka samaysan doonaa min cibaadika addoommahaaga waxaan goosan doonaa nasiiban mafruudan qayb cayiman oon iska leeyahay qayb cayiman ayaan goosan doonaa wala udilannahum waan ambin doonaa buuri waxaan ku dhaartay inaan ambiyo wala umanniyannahum yididiilaan ku abuuri quluubtoodaan qabsan doonaa wala aamurannahum amar baan siin doonaa fala yubatikunna markaasay kidfi oy jarjari doonaan aadaana alancaam nicmoolayda dhegahooda ayay ka dhammaan waayey kolba inka rifi wala aamurannahum amar baan siin doonaa mar kale kuwa aan iska yeeshay fala yuqayirun kolkaasay bedeli doonaan khalq allah ilaahay alla wuxuu uhi waman shaydaana weliya cidda shaydaanka gacal ka dhigata min duuni illaahi inta alla ka soka isagoo ilaahay welinimadiisii ka durkay faqad khasira kaasi wuu guuldaraystay khusraanan mubiinan guuldarro cad baa ku dhacday yacidhum shaydaanku wuu u yaboohaa dadka wuu u ballanqaadaa wa yumaniihim wuu yidhi diilogeliyaa wamaa yaciduhum ashaydaanu shaydaanku uma yaboohayo ilaa quruuraa kada mooyaane ulaa'ika kuwa noocaasa shaydaanku isku tubarritaa u kaxaystay ma'waahum jahannam hoygoodu waa naarta jahanamo laydha halkaasaa lagu xaraynaya walaa yajiduuna heli maayaan canhaa xaggeeda maxiisan meel ay uga nuuxsadaan ay uga baydhaanna ma jirta halkaasay ku egyihin saasaa ilaahay uu tilmaamay subxaana waxaa ilaahay uu ka digayaa dhismaha weyn ee islaamka ah ee quruxda badan ee qofku uu dhisayo wixii duminaya waxaa duminayaana waxa weeye shaydaanka iyo badeecadiisa shaydaanka iyo badeecadda liidatee uu ibkeenayo marka shaydaankiina ilaahay uu ka digay shirkigiiyo badeecaddiisiiyana wuu ka digay waxa ugu weyn ee qofka uu u soo bandhiga shaydaanku waa shirkiga ka maali shaydaani id qaala lilinsaani ikfur falama kafara qaala inii barii'un mink إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ayadaas waxay daliilu tahay shayga kow ila waa manaxaane cidda aad weerar ku tee doonaysa inaanu dib u soo kicin halka uu ka dhimanaya ka abaaraysa cudurka dilaaga ee shirkiga la yidhaahdo u bandhigayaa marka ugu horeeya markaasuu ilahay yidhi wuxuu odhanaya ukfur waxa uu soo bandhigayaa kabiiratan min alkabaa'ir waa uruqu idlaali shaytaan lilinsaan dariiqooyinka uu u ambiyo qofka shaytaanku wuxuu soo bandhigayaa kabiiratan min alkabaa'ir dunuubta waaweyn taariku salaadnimadii xoolay dadkoo la cuno dilkii sixirkii cuquuqulwaalidayn dunuubtii mid kabaa'irta u qurxinaya aladiina yajtanibuuna kabaa'ir alimi walfawaaxisha ila lamam saa darteed baa ilaahay uu ku ammaanay muminiinta intay gaashaanka u daruuraan shaydaanka inay dunuubta waaweyn ka fogaadaan hadduu taa ku kari waayana wuxuu u qurxinayaa uu kula dadaalayaa dunuubta yaryara saqiirada ah yuxaawil calayhi an yusira cala saqaa'ir dunuubta yaryaruun inuu iska badsado qofku dembigii yaraana haddii uu bato kabiirunbuu noqdaa dembigii yaraa hadii aad badiso waa qururux biiro buur noqday uun taana ku kari waayo wuxuu isku dayayaa camallada uu qofkani wada ee khayrka inuu ka yareeyo oo faralka un qofkii uu ku egaado sunnayaasha uu ka rifo qofkii markiibu faralka uu tukado inuu cararo un ama faralku inuu soomo ama faralku inuu ku sunnayaashu ka rifaya haddii uu taana ku kari waayo wuxuu kula dadaalayaa camalka fadliga badan inuu ka ilaaliyo camalka laga fadli badan yahay uun uu markaana ku ururiyo haddii uu taana ku kari waayo waxa uu kala dadaalayaa wakhtiga fadli badan ee ajriga badan uu qofku ka helayo inuu ka ilaaliyo waxoo dhanba hadduu ku kari waayo qofkaas waa weli ninkaas waa nin jiitay dee waxaan u malaya inuu nagu yaryahay dhan hadduu ku kari waayo wuxuu ka soo maraya xagga ehelka xagga ehelkuu ka soo maraya islaantu kusoo diraya ciyaalku kusoo dirayaa xigtadu kusoo dirayaa kuwaasaa dabeedna la soo kacaya marka waxaa halkaa aad ka arkays ilaa toddoba dariiqo ibnuqayim raximahullah markuu tirinayo siyaabaha uu lumiye qofka u weeraro ilaa toddoba dariiqo ayay noqonaysaa siyaabuhu u weeraro kow halkaasuu ka bilaabaya ilaa marka dambe dadka uun qofkiio saalixahoo wanaagsanoo dee shaqsi ilaahayahuun ummad uunuu kusoo kiciyo wax daba socdo wax ka daba qaylaya wax wax ka sheegaya wax dacaayadan waxaa la arko marka waxaa inoo geeyay dembigan ugu weyna dilaaga ah cudurkaasi waa dilaa haddaad maqasho waa kaa aan laga soo kacaynin ee ilaahay uu tilmaamay inaanu qofku kol hadduu ku gadgalo aanu ka dhaafayn ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ma dhaafaya buu ilahay isagoo ina waxa shirkiga laydhaa wixii dunuubee ka sokeeya qofku rajun baa laga yaabaa inuu leeyahy xataa haddii naarta la geliyo dee iyada oo dhibaato badan ay gaadhay waa laga yaabaa in mustaqbalkiisu janno noqdo marka laga nadiifiya hadduu doonana ilahay uu ka dhaafo laakiin shirkigu aad buu khatar badan yahay waxaa markaa halkaa aayaddu ay tilmaamaysa waxa aynu binaynayno waxa ugu khatarsana duniya waa gaalnimada waa gaalnimada weeye saa darteed buu nebigu salaatu wasalaam mucaad ku dadka maad u bushaaraysa qofka tawxiid khaalis oo wanaagsan ku dhinta janunbuu gelayaa macsiyadaha sameeya haa macsiyada sameeyo ilaahay inuu ka dhaafaa laga yaaba shirkigaasi waa qowl buu iman ayuu ku iman karaa qalbiguu ka iman karaa ficilkana wuu ka iman karaa tale ilaahay wuxuu xaq u leeyahay rubuubiyada caalamkanuu abuuray iyada cid kale la barbargeliyo oo la sheego inay ilaahay la maamulayso kownkan oo sida dad badan ay ka soo yeedheen oo cid kaleoo isbadbedelaysa ise maarata dadka qaarkood ka yeedha budale iyo nuqabo iyo waxyaaba noocaas dar isbedelo oo dhinto oo markaa dabeetana kownka wax ka tasarufo oo wax la weydiisan karo oo kada kada kada awliyada in fara badan siday dadku ugu tacadiyaan waa shirki khatartiisa la runtii waa xaqii rububiyada ee rabbi uu lahaa oo cid kale la siiyo shirkigaasi wuxuu geli karaa cibaadada ilaahay subxaanah ilaahay wuxuu xaq u leeyahay shayga cibaadada la yidhaahdo oo istiqaatadiiyo gargaardoonkii u ka mid yahay oo ducadii ay ka mid tahay oo in loo cibaadaysto loo soomoo loo salaado ay kamid tahay oo sadaqo loo bixiya ay ka tahay kullu daalik wixii cibaadaana isagaa gaar u leh carabtu inta badan rabbinimada ilaahay way ogolaana marka laydha cerkaya abuuro dhulkaya abuuro yaa bani aadamka abuuro ilaahay bay odhan jireen laakiin marka laydhaa keligii caabudun bay odhan jireen mee sanamkaanu ku lifaaqaynaa waa silaan aan usii maraynay odhan jireen waxaanu caabudaynaa bay odhan jireen maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa wayna yar dhowaynayaan brotokoolkaanu ku ilaalinayna ilaahay loogu dhowaanayo saasay odhan jireen ilaahay subxaana sifaadkiisa sifooyin wanaagsan buu leeyahay falahu alasmaa alxusna sifooyinkaa iyagana cid kula midihi ilaahay ma jirto sifooyinkiisaa in loo daaya ilaahay waxa kaloo iyaduna shirkigaasi u geli karaa xagga xukunka iyo sharciga alla wuu israaciyey labada wuxuu uhi alaa lahu lkhalqu waalmru ilaahay abuurkana isagaa amarkana isagaa leh uu khalqigoo dhan u abuuray ayaa la doonayaa amarkana in looga dambeeyo ilaah maxaadna amraysa waxaay waxaasaa laydin amrayaa yeela waxay waxaasaa laydin amrayaa ka taga marka nidaamka xaakimiyada culimada eh, musalaxaasay maaragta mucaasiriinta qaar badanoo ka mid ay ah cabiraan laakiin sharci dejinta iyo nidaamka ummadi raacaysa isagaa looga dambaynaya ilaahay inna lahu xaqa tashriic xaqa sharci dejintana isagaa leh waxyaaba lagu caabudayay ka mid dadku yidhaahdaan ilaahay adiguna khalqigaad leedahay annaguna amarkaanu leenahay waa arrin gaalnimadeeda la runtii oo dadku taa ku adkaystaan shirkiga noocaasi waa ka soo sheegno waa kabiira min alkabaa'ir qofku wuu ku gaaloobayaa islaamka wuu kaga baxaya inuu toobadkeenaan afaral bay ku tahay wuxuu nebigu barbar dhigaya calayhi salaatu wasalaam inuu jiro shirki uu u bixiyey ashirku lasqar shirkiga yar oo markii asxaabtu ay weydiiyeenna uu ku tilmaamay asumcatu wariyaa ina ahwafa ma akhaafu calaa ummati ashirku lasqar qaluu wamaa huwa ya rasul allah qaala asumcatu wariyaa calaa macna wa waa istusnimada iyo ismaqashiinta camalkiiyo daacadnimadii ay ka lunto oo qofku eegmadii ilaahay iyo ajrigiisii iyo ikhlaaskiiba uu qawadooo cid kale inuu istuso oo makhluuq ahoo aan macnaba u kordhinayn taasina waa waa shirki yaroo siduu u socdo ka weyn gaadhsiin karaa almuhim waxaynu u baraarujinaynaa shay markaad dhisayso waa lagama maarmaan inaad ogaato mubdilaadkiisa waxyaabaha burinaya haddaad salaada tukanayso gabanaad taqaanaa waxa kaa jabinaya soomkii waxa kaa jabinaya tawxiidkii waxa kaa jabinaya into dhammana towxiidkaa kasii muhiimsan in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka baabka towxiidka inuu qofku ugu horaynba ku dadaalo dhegaysi iyo ahris labadaba alla wuxuuse wuxuu uhi waman yushrik billaahi faqad dalla dalaalan baciidan qofkuba haddii uu gaalnimo u baxo ilaahay xaqiisa cid kala siiyo wuxuu ambaday ambasho aad u fog ambasho aan laga qabin inuu qofka dib loo soo celiyo wuu tegay kaas wuu tegay hadduu saa ku dhintay alla wuxuu markaa xusay haddaba waxyaabaha cadaaladii ilaahay loo cabdi samayn xaqiisa bal maxaa la barbargeliyay ilaahay shaygay dadku ilaahay ku doorsadeen markay ilaahay qawadeen waa maxay kaasuu muuqaalkiisa xusa wuxuu uhi in yadcuuna min duunihi ilaa inaaan wan yadcuuna ilaa shayaanan mariida waxay caabudayaan inta ilaahay ka sokaysan dhadig waxay caabudayaan shayaan ilaahay addoonkii wuu warta halkaa waxaynu ka fahamnay qofku cibaadola'aan ma joogo qof odhanaya anigu waxba ma caabudo ma jiro hadduu yidhaahdana waanu isogaynoo jaahilunbuu ka yahaye waxbuu caabudaya hadduu ilaahay cibaadadiisa diidana marka addoonkiibaa ilaahay u abuuray oo wuxuu u samaysan yahay inuu cid rajeeyo inuu cid ku yididiisho inuu cid ka dambeeyo inuu cid jeclaado inuu cid khushuuco intaaba ilaahay baa la doonaya inuu yeelo hadduu diidana waa kan ilaahay tilmaamay qaar xaqii ilaahay dhadig ula kacay qaar xaqii ilaahay shaydaan ula kacay qaar xaqii ilaahay iyo cibaadadii ula kacay hawada iyo rabitaankooda un caabuday waxa u ilaaha oo u diina waxa ay rabaan ay jecel yihiin caloosha maxay jeceshahay farjigu muxuu jecel yahay afku muxuu jecel yahay indhuhu maxay jecel yihin ishbaaculqariisa qofku baahidiisaasun inuu dhergiya waa ka ilaahay tilmaamayal afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu balla yaab ka ilaah ka dhigtay rabitaankiisa dhadig bay caabudayaan laba macnaa lagu fasiraoo culamada qaarkood waxay leeyiin dhadigaas waxa weeye sanamyaasha inta badan khalqigu ay caabudaan xataa waxay dooran kari waayeen mid laba mid lab abay xataa dooran kari waayeen oo dhadig bay ku dulkufeen in badan baa sanamyaashoodu ay u egaysiiyaan muuqaalkooda gabadh naasihiilahoo timihiilahoo muuqaalkii dumar kale sanam yuuraas halkaa la qoray weeye ama dhoobo laga sameeyey carabtu waasee uba badaydo xataa magacyaashooday taasi ka muuqanaysa magacyaasha sanamyada ayuu dhadigaas ka muuqanaya ilaahay baa wuxuu uhi afara'aytum allaata waalcuza wamanaata ahaaliata alukhraa saddexduba waa saddex magacooduu dhadigiy sida sifadoodaba ka muuqata alra ahaaliata alukhraa ila waa mu'anau aakhar weeye marka dhadigaasii bay nimankii ilaahay ku badasheene ilaah ka dhigteena balla waa mid waxaa labaadoo lagu fasiray qayb ka dadaalababay is caalamkan hoose ka baxo caalamka kore u kaco oo waxay idhaahdeen malaaigta almalaaikatu banaatullah malaaigtu waa hablo ilaahay dabeetana malaa'igtii oo dhadig ku sheegeen ay ku gaaloobeen ayaa iyadana ay ka dhigteen waxay caabudaan waxa ilaahay la berbergeliye la caabudaa ama shay liita ahaado ama shay qaaliyahoo wanaagsanoo ammaan laba ha ahaado waxaan la ogolayn cidda caabudayse marna ilaahay ma ogola walowka la caabudaya nebiyo malagba shaydaanna oo kaa shayaadiinta dadka qaarkood way caabudaan oo si caadiya ah odhanayaanba shaydaan baanu caabudnaa oo dad badan oo way jiraan wakhtiyadan dambe rawxaanta waxaa la ydhaha rawxaanta rawxaan baa nagu soo degaysa rawxaan baa waxaa fulinaysa rawxaan baa waxaa u sheegtay cudur rawxaan la ydhaahdaa uu ku dhacay macnaheedu waxa way shaydaan oo ay la shaqaysanayaan shaydaankuna sideedaba dee adiga arkaya aayaadkan soo socdaa waxa ay tilmaamayaan khatarta uu leeyahay wuxuu qofka usoo bandhigo qofka lama saaxiibi karayo weli lama noqon karayo ilaa intanoo arrimood ku fuliyo intan oo arrimoode aayaadku ay xusayaan markuu qofku adhax jabo ee ilaahay uu ka gaaloobo ee diin uu ka dhex baxo markaasuu la saaxiibaya weli uu noqonaya shaydaankaay caawudayaan waa ka saasaa ilaahay u fadeexaday subxaana laakiin qof odhanaya cibaado la'aan baan joogayaa ma jiro haba sheegto ilaahay marka hadaba shaydaankii xusaoo waana digniina leh qofka waxa ugu kow u ah in looga digo horta waa arin militaria ama amni waxa horta in qofka barkhad iyo khayr loo soo kordhiyo waxa uga muhiimsan in balaayadan looga digo inaad qofkii wax ku tarta waxa uga muhiimsan kow bal intiisa ha iska haystee in nabadgelyadiisa iyo nafcigiisa u imika haysto wixii ka dhaawacaya aad uga digto marka cadowgii koobaad baa ilahay uu inoo sharxayaa waaya shaydaanka lacanahu llaahu ilaahay baa fogeeyey sidanuu yidhio sidanuu yidhio sidanuu yidhi halkuu ka leeyahay arrimaha ilaahay hortiisuu taagan yahay isagoo ilaahay hor buu intan oo arrimood ballan qaaday waa mid aad iyo aad u xasad badan waa mid aad iyo aad u kibir badan waa mid aad iyo aad u makri badan arrimahaas cidday ku urureen waa isaga wa qaala laatakidanna min cibaadika nasiiban mafruuda wuxuu leeyahy ilaahayow addoommahaaga waxaan goosan doonaa oon samaysanba hadda addoommahaagana wuu leeyahy waxaan goosan doonaa qayb cayiman sida xoolaha bahalku u goosto qayb ka mid ah ashayaanu winamaa yakulu di'bu min alhanam alqaasiya nabigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam shaydaanku waa bahalka bani aadamka bahalkuna had iyo jeer xoolaha wuxuu cunaa kabaaldaaqa ah. marka islaamka iyo ururkiisa ku dhexegaada nasiiban mafruudan ka gaalka ah waa goostay ka caasigaa ah waa goostay ka faasiqaa ah wuu goostay walaa udilanahum bal waxa dhaar socotay intaasoo laamay waxay ka jawaabu tahay qasam dhaar waan luminayaa aniga shaqadaydu waa inaan wax lumiyo shaqadaydu hanuun maaha weeye shaydaanka shaqadiisu wala umanniyanahu yididiilada macnaha yididiiladaas waxay tilmaamaysaa waa yididiilo bilaa camala ah. qofka yididiilo wuu ku nool yahay adduunka waxa yaalla iyo mustaqbalkiisa inuu ku yidiisho aakhira uu ku yidiisho laakiin yididiilada halkan shaydaanku uu soo cardinaya badeecadda waa mid bilaa camala ah yidhidiladaasi hadday camal leedahay islaamku wuxuu yaqaanaa alraja waa rajo taasina waa la ammaano qiimaheeday leedahay laakiin qofkani halkan wuxuunu la soo fadhiyayaa un inuu isku qanciyo inuu isagu yahay dadka ka wanaagsan ka jannada leh ka aakhira aan la cadaabayn ka aan waxba ka xumaanayn ka goordhow ashahaadan doona ka goordhow isdabaqabeetayn doona wuxuu leeyahay wali waad yar tahay wakhtigii la dadaalaya maad gaadhine masaajidka la gelaya halkaa cibaado loo fadhiisanaya weli xaggan ku jir xaggan ka wad hebel oo kale ee saasuu wadaya walahumanniyanahum walaa aamurannahum falaa yubatikuna aadaana alancaam intaan amar siiyaabay badkigu waa goynta dhagaha xoolahay goyn doonaan reermiyigu markay xoolaha suntayaan dhagahay jarjaraan marka waxay u jarayaan waa calaamadee gawl iyo dhegjeex iyo fur iyo waxaasaa laydha haddii saa loo dalooliye fur wey haddii dhinac laga tirana waa gowl hor iyo gowl dambe iyo iyo waxaas waxay ka turjumayaan calaamadii xoolahooda inay dadkani ku gartaan laakiin sababta uu isagu amrayaa waxa weeye calaamad maahee <clears throat> neefkani waa inuu waqaf u yahay amaba u calaamadsan yahay sanamka la caabudo inta ilaahay ka sokaysa maa jacala allaahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam intaasoo arrimoodba afarta arrimood ee aayaddu ay sheegaysaaba waa neefaf xoola ahoo la calaamadayo oo sanamka loo waqfay waa qaalmo mid laba dhashay mid saddex dhashay mid afar dhashay iyo awr qoodha intaasaa dheg la goynaya ama si laodhanaya laodhanaya sanamku waqaf yahay lama rarto lama maalo laguma dahambaabayo suuradaha dambe inoogu imanaysa marka dhegtan laga dhammaan waayo waa nooca innaga waxaad arkaysaa dhegjar eh, baa in loo bixinaya arrinka dhegta maxaa gooya hooyadii baa goysa oo maxay u goysa caruurtaa in badan ka dhimatay oo dabeetana way goysa de waxaa la biliifgaraysay inuu noolaanayo ilmihii isagii umbaa lasii cawaray wax la soo kordhiyey ma jirine qofkii umbaa quruxdii laga dilay ma dheg la gooyaa waxii noolay marka waa dariiqooyinka shaydaanku uu tilmaamay inuu dadka u qurxinayo ku ambinayo waaya wala'aamuranahum falayuqayirunna khalq allah intoon amar siiyo lawallaahi aamuranahum falayuqayirunna khalq allah ilaah adaan kugu dhaaranayaa buu leeyay hadda mama diidana ilaahay macnaha uu jiritaankiisa wuu rumaysan yahay ilaahay laakiin ilaahnimaan u ogolay intoon amar siiyaabay khalqiga bedeli wixii sidii wanaagsanayda aad u abuurtay ayay bedeli doonaan waa ka cabdilaahi bn mascuud xadiidkii saxiix ahaa cabdilahi bn masud radi allaahu canh ayuu soo qaadanayaaoo cabdilaahi bn mascuud baa waxa uu nacdalay dumarka dumarka timahooda xidhiirinaya fooshiyada samaysanaya ama waashimaadka ah ee ismudmudaya ciridka iyo jidhka iyo saynu soo xusayno habeenkii dhowey iyo mutafallijaadka kuwa ilkaha qoree dhuudhuuba mutanamisaadka kuwa miiqa xiribaha marka wuxuu leeyahay maxaanan u nacdalaynin qof nebi maxamed nacdalay waa nacdalayaa saasuu nacdalay alaa alcanu man lacana rasuulullaahi wa huwa fii kitaab illaahi caza wajal waxaan nacdalayaa cidduu nebigu nacdalay qur nacdalay gabadh baa waxay tidhi cabdilaahi waan akhriyay maa bayna lawxi lkitaab labada jaldiya misxafka inta ka dhaxaysa waan ahriyo dumarkaa aad sheegayso qur-aanku uu nacdalay maan arage xagaad ka keentay muu deedidinoo muu isxariifinin cabdilaahioo muu odhan ma gabadh baad na qabsanaysee wuxuu idhi miyaanad maqal qowla allahi tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu ayadaas waxa ay sheegaysaa wuxuu nebigu idinla yimaad daddad inay hoqaata wuxuu idiin diidana ka taga aayaddaa ma maqashay haa dee nebigu wuu noo diiday marka qur-aankuna noo diiday waxaa la ydhaahdaa taxqiiq baa la ydhaha fi cilmi lbalaaqa ama tadqiiq ama tawfiiq macnaha ihbaatu daliili bidaliilin aakhar daliilkii oo lagu sii sugo daliil kale marka wuu taxqiijiyey ama wuu tawfiiqiyey waxa uu leeyahy daliil hore waad haysatay daliilkii rasuulka aayadaasaa noogu sii daliila marka wuxuu nebigu nahiyey qur-aankuna uu nahiyey halkiiba ku aamusa almuhim falaa yuqayirunna khalq allah dee waa waaqica aynu ku arkayno dad abuurkii ilaahay intay qawadeen timahoodii bedelay oo jirkoodii madoobaa caseeyey oo iyo qaar jidhkoodii caddeeyey caddaa ogabay kuwa kale xaganay jecelyihin madoobeeyey ama caseeyey gaaladuna intay soo dalxiisaanba xeebaha iyo raranka ciidday galaan marka wuxuu ku faanayaa san xagaagan caddaankiibaa aad iga ba'ay waan soo madoobaaday maariin baan soo noqday ama waan soo casaaday kuwan kalee madoobina waxay ku faanayaan waan casaaday waan xaggii caddaankaan u dhowaaday fala yuqayirunna khalq allah marka waa nooc saluuga dadkii oo qawaday abuurkii ilaahay weeye waa ayaan daro cabdilaahi nacdashaasuu dusha uga tuuray waana u xaaraana wey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kaa nacdalay marka in laga fogaado dadka looga digo kii iibinaya uu iska daayo oo kii ka shaqaysanaya uu iska daayo oo kii ismarinaya uu iska daayo ilaa waa xaaraane adraarta ama dhibaatooyinka caafimaad ku leeya ka sakow waa waxa weeyaan abuurkii ilaahay oo la bedelay almughayaraati khalq allahi lilxusn cabdilaahi baa saa ku daraya riwaayadiisaa saxiixa waa kuwa abuurka ilaahay u bedelaya inay isqurxiyaan isqurxin bay baadi doonayaan waa masaa'ilka ay culimadu ka hadlaan maalan xoolaha dhufaankooda iyo caruurta burada laga jaraya iyo waxyaabahan lagu daweynayo waxyaabahaasi marka aanay dee nafci lahayn in la iska daynayo si aanay abuurka ilahay la bedelay u noqon waman yatakid shaydaana waliyan min duuni illaahi faqad khasira khusraana mubiina guuldarro weyn baa ku dhacday qofka shaydaan gacal iyo xigto ka dhigta laakiin waxaa macruufa qofku hadduu ilaahay diiduu diin diida shaytaan waa lama huraan alam tara anna arsalna shayaaiina cala alkaafiriina tauzuhum aza waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayaanan fahuwa lahu qariin ilaahay qur-aankiisa qofka diida anna waxaan ballan qaadaybaa ilahay uhi shaytaan ku lifaaqo yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum shayaanu ilaa quruuran wuu u ballanqaadaya oo waa wididiilaynaya oo shayaanku wuxuu u ballanqaadaa waa wax qofkii ku kadinaya marka aakhiro la ysugu tagana isaga iyo intii horka kacayay waxaa ilaahay uu ku shubayaa naarta dabeedana wuxuu yuwajih ilayhim khudbatahu lbatraa intuu isa soo hortaaga naarta dhexdeeda ayuu khudbadii ayaanka darayd buu u jeedinayaa suuratu ibraahim baad ka ahriyi karaysa maa kaana lii calaykum min sulطaanin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii de maxaynu isleenahay buu leeyahy anigu dee awoodmadaafiic baan idinku kaxeeyey sawtii aan waan idiin baaqay uun dee waan idiin gacan haadiyey buu markaasaa dee idaba cararteen dee maanta waxba idiin tari maayo idinkuna waxba ii tari maysaan arrinkuna runtuna tii ilaahay bahayd beentuna taydiibahayd buu leeyahy maalintaa aayaadkaasaad ka akhrii karaysa ulaaika maawaahum jahannamu walaa yajiduuna canhaa maxiisan guuldaro waa taa kuwaas waa reero naareedoo meel ay uga baydhaan heli maaya waaladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey wa camiluu saalixaati camalada fiicfiican falay sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa jannaatin beero tajri min taxtiha alanhaar hoosteeda webiyaasha ay qulqulayaan qaaliga ahaa khaalidiina fiiha way ku waarayaan wacd allaahi xaqan ilaahay baa ballanqaaday ballanqaad xaqan sugan oon laga yaabin inuu ka baxo waman asdaqu min allah ilaahay ka run badan qiilan xagga hadalka laa axada asdaqu min allahi qiilan cidina kama run badno labadaa qolo had jeer ilaahay isku barbar sheega awliyada shaydaanka markuu ilaahay sheego uu kadidu ceebtooda tilmaamo halkaa tashkhiis ku sameeyuu muujiyo awliyadiisa iyo waxay ku liibaaneen ayuu ilaahay xusaa iyo masiirkooda waa laba waa muqaarana isbarbardhigaasuu ilaahay ku samaynaya dadka ilaahay rumeeya camalka fiican sameeye jannaan gelin jannadu waata sidaa hoosteeda webiyaashii u qulqulaya webi caana webi biya webi khabriya webi malaba way ku waarayaan waan u ballanqaaday ballanqaadaan laga baxayn ilaahay baa u run badan intaasuu ilahay kusii adkeeyey subxaana qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu idhi laysa ma ahaanin biamaaniyikum yididiiladiinna arrinku ma aha walaa ammaaniyi ahlilkitaab yididiilada ahlulkitaabkana laguma horu maro wax laguma gaadho man yacmal suu'an qofka xumaan sameeya yujza bihi waa laga abaalmarin abaalmarin baanula diyaarahay baa ilaha wuri walaa yajid lahu heli maayo isagu min duuni illaahi inta ilaahay ka sokaysa waliyan wax difaaca walaa nasiiran iyo waxu hiliya toona heli maayo waman yacmal min asaalixaat qofka sameeya camalada wan wanaagsan ee ilaahay raalliga ka yahay intuu ifkan joogo min dakarin aw unthaa lab iyo dhadig midkuu doonaya ha ahaadee wa huwa mu'min isagoo ilaahay rumaysanoo iimaan leh <clears throat> isagoo iimaan leh ayuu camal fiican sameeyey fa ulaa'ika dadka noocaas mu'miniintaasi yadkhuluuna aljanna jannada ayay gelayaan walaa yudlamuuna naqiiran qadra naqiir naqiir wax la laga dulmiyi maayo waxaa aadka iyo aadka u yar ilaahay subxaana sidaasuu xusay oo u bushaareeyey waaya horeynu u soo xusnay shayga la yidhaahdo ammaanida yididiilada iyo farqiga u dhaxeeya rajada alraja waalamaani iyada oo meeshii camal aan u jirin qofku yidhi diilada uu la yimaado taase ammaani la ydhaahdaa isagiioo camalkii samaynaya qofku yidhi diilada uu la imanayaana waa rajadii weeye rajadii marka taa waa la ogolyahay rajadii laakiin waxaa la diidan yahay waa taa markaa ammaanida awey halkaa waxaa rabbi ku muujinaya ilaahay subxaana wa caadil addoommuhuna ilaahay way u siman waxay ugu kala dhowaadaan camalka camalkay ugu kala dhowaadaan ummadii hore iyo ummada dambe iyo raggooda iyo dumarkooda muslimiinta iyo ahlulkitaabku qof waliba camal ku sameeyo waxa ayadda aynu ka fahmaynaa nimankii ahlukitaabka la odhan jira waxyaabaha guuldarada ku riday ee ay ku lugo'een ammaani baa ka mid way isqancin jireenuno inay wanaagsan yihiin oo dadka ay ka sarreeyaan oo cunsur khayr badan ay yihiin ayay isku qancin jireen halkaasu shayddaanku kaga faa'idaysta wa minhum umiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaani qaar jaahiliina baa ka mida baa ilahay uhi ahlu kitaabka oo aan kitaabka waxba ka aqoonay iyagu annaga u idhaahda annagaa kan ah naxnu abnaa'u llahi wa axibaa'uh lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nashaara dadka qaar saasuun hadalkaasuu la soo taagan baa jira baa ilaah marka ahlulkitaabku ammaanida hayaan iyo taahaysaan muslimiinta haddaad tihiin midina waxba horu marin mayso laguma gaadho liibaan ogaada laysa biammaaniyikum walaa ammaaniyi ahlilkitaab innaga waxaa dhacdo qofka haddii lagu sheego war waxa waad gaalowday ee iskada haddii la idhaahdo saanu gaalownaabuu kuleeyahy ama ninkanaad gaal ku sheegaysa ama caynkan sow kan muslimka ah ee weligii lagu dhala marka waxaa nasku uu tilmaamayaa qofku ficilka uu la yimaado inuu ku fogaan karayo magacuu doonayaba ha yeesho muslimiinta iyo ahlu kitaabka labadaba ididiilo faqada ilaahay kama yeelayo wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ummadda isagoo la hadlaya in camal laga doonayo qaaribu wasadidu waar dhodhoweeyoo dadaala waar waajibka fuliya qofna inaanu xigtada uu leeyahay iyo dad wanaagsan oo uu ka dhashay aanay jannada gelinayn buu sii xusayoo markaasuu u xulaa waman abda'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu war dadyow qofka camalkiisu uu dib rido ee camalxumadiisu ilaahay ay ka fogayso nasabkiisu ma horu saa ogaada laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab waxa dabeetana uu xusay rabbi camalkii inuu ilaahay camalka eegayo ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum rasuulku xadiidkaa saxeixa waxaa ku leeya wardadii u ilaahay ma eegayo jidhkiinna iyo xoolihiinna sideebaa u kala xoog waaweyntihiinoo sideebaa u kala caas tihiinoo sideebaa u kala da'yar tihiinoo taa ma eegayo dadku siday u kala xoolo badan yihiin oo dabaqaday ku jiraan waxaa bani aadamka wax ku qiimeeya laakiin ilaahay waa qalbi jire wuxuu eegayaa qalbigiinna iyo camalkiinna buu nebigu uhi salaatu wasalaam midabkuu doonaya hal ahaado qofkaas itaalku doonayana hal ahaadee hadduu camal wanaagsan yahay hadduu qalbi wanaagsan yahay dadoo dhan waa ka u dheereeya ka horu mare ilaahay uga dhowaaday qaacidadaa caamkaabaa nasku ina siinaya man yacmal suu'an yujza bih walaa yajid lahu min duuni illaahi waliyan walaa nasiira qofka camal xun sameeya waan ka abaalay waxiga difaaca iyo waxiga heliya toona heli maaya buu lahay subxaana kaas waa kaa qofkii kalena eeg waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unha wahuwa muumin fa ulaaika yadkhuluuna aljannata walaa yudlamuuna naqiira qofka sameeyo camal wanaagsan lab iyo dhadig mid kasta ahaadee naqiir iyo fatiil waa taynu hore u soo marnay xuubkaa yara timirta kulli faaqan lagama dulmiyayo wax aad iyo aad u yar jannaduu diyaaru yah ilaahay ma dulmiyo waxba dulmigu wuxuu noqon lahaa wuxuu addoonku kasbadayna in laga rifo laga jaro waxaanu kasbaninna la saaro taa aadamka lagu yaqaanaa marka waxaad arkaysaa lab iyo dhadig buu ilaahay xusay lab iyo dhadig annaasu sawaasi ka asnaani lmasd xadiidka rasuulku sal allahu aleh waslm siduu tilmaamayo dadku way siman yihiin sida ay u siman yihiin faraha fidhinka ama faraha garhfeedho garhfeedha ilkaheedu say u siman yihiin oo kale ayuu dadku ilaahay hortii iyo inuu camal sameeyu ugu kala dhowaado ugu tartama uu siman yahay dadku macnaha gacaltooye iyo qaraabo ka dhaxaysa addoommaha iyo ilaahay ma jirtee rag iyo dumar saasay u siman yihiin oo ka soo dhowaanaya soo dheeraynaya waa ka amalka wanaagsan min dakarin aw unhaa marka camal la sameeyo iyo e, camalka wanaagsanoo loo tartamo iyo aakhiro darajooyinkeeda loo tartamo iyo xisaabta ilaahay hortiisa rag iyo dumarku way u siman way u siman yihin lama odhanaya raggii unbaa fadli dheeraadahoo iska utumaatiga ah walow siduu doonayaba ha u unsurkaasi waa unsur mar walba ka wanaagsan ilaahay hortiisa dumarka maya arrintaa waa camalka camalka wa huwa mumin waxaad arkaysaa amal saalixana ilaahay uu tilmaamay waman yamal min asaalixaati hadana mumin buu tilmaamay macnaheed waxa weye iimaankii iyo camalkii saalixa ahaa kala maarmayn oo qofka iimaankiisaba waxa dhammaystira waa camal si kale hadii loo dhigo iimaanku ma aha oo kaliya wax laga rumeeyo qalbiga rumayn qalbiga ah oo aan camal wadanin ma laakiin waa rumayn iyo qowl laga dhawaaqo iyo ficil laga sameeyo xubnaha waman axsanu yaa ka wanaag badan buu diinan diin ahaan aslama qofka hogaamiye wajhahu lilaah wejigiisa qofka ilaahay u hogaamiye wahuwa muxsinun isagoo samafala ah watabaca millata ibraahim nebi ibraahim diintiisiina raacay xaniifan isagoo xaqa u leexanaya watakhada allahu ibraahim nebi ibraahim rabbi wuxuu ka dhigtay khaliila saaxiib welilaahi rabbi waxa u sugnaaday keligii maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa ku sugan samooyinka iyo waxa khalqi dhulka ku sugan wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaday bikulli shayin wax walba muxiidan mid koobay waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsin nasku wuxuu inoo fasirayaa camalka saalixa ah ee aayaddaa hore ilaahay mu'minka uu ku soo ammaanay waa ka nooceeya ila dadku camalkaygaa saalix camalkaygaa saalixa mid walibuu iska odhan karaa laakiin camalka saalixabaa ilaahay uu fasiray camalkaa saalixa ahi waxa weeyaan ka laba arrimood koobsaday oo marar badan wacdigaa ka maqasheen labada arrimood waxa weeye qofku in niyadsamaan iyo daacadnimo oo loo yaqaan ikhlaas in camalkiisaas ilaahay uu saafi u yahay istusnimo iyo ismaqashiin iyo gacan iyo abaalu cid kale kaga doonaya iyo ma jirto waa lilaah ilaahay daraadii buu camalka u samaynaya waman axsanu diinan yaa ka camal fiican yaa ka dhaqan wanaagsan miman aslama wajhahu lilaah ilaahay qofka isu dhiibay manaa waa ibtiqaa mardaat illaah watabaca milata ibraahima xaniifanna waxay tilmaamaysaa shardigii labaad oo ah diintii saxiix sawaabka ahayd ee nabi ibraahim laga soo gaadhae nabi maxamed cusboonaysiiyey calayhim asalaatu wasalaam inuu raaco diinina waa inay hagayso wanaagsan diinta islaamkuna waa inay hagayso iyo waxyiga saxiixa ahina waa inuu hagayo daacadna uu yahay waxyi kasta hadduu raaco munaafiquu yahay lagama aqbalayo ha ahaado qof daacadahoo niyad wanaagsane haduu jahli ku shaqaynayana waxba lagama aqbalayo laakiin labada arrimooda aayaddu ay tilmaamayso biman aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsin wattabaca millata ibraahiima xaniifa almutaabacatu walihlaas diintii ou raaco iyo isagoo daacada waxaa laga waayay nimankii yuhuudda ahaa daacadnimadii nimankii nasaarada ahaana daacad bay ahayn laakiin diin la'aan bay ku soconayeen markaasaa ilaahay u bixiyey qolana almaqduubi calayhim qolana addaaliina waa kuwii aan badiyo kuwii loo cadhooda labadaa qaydoo aad u muhiima camalkeenna ayaa nasku uu baraarujinaya oo si gaara ah camalkii saalixabaa ilaahay uu sharxaya ilaan qur-aanka in fara badan baa marka ilaahay uu sifaynaya aamanuu wacamiluu saalixaat labadaasaanu nasku kala reebinba aamanuu amilxataa suuradaha u yaryar walcasri ina alinsaana la fii khusrin ila aladiina aamanuu wcamilu saalixaat in aladiina aamanuu wacamilu saalixaati kanat lahum jannaat lfirdowsi nusulan ulaaئika aladiina nataqabalu canhum axsana maa camiluu wanatajaawazu can sayi'aatihim fi asxaabi اljanna nebi ibraahim baa markaa ilaahay uu tilmaamay inuu xaq u leeyahay in la raaco maadaama ilaahay uu saaxiibkiisaaya waittakhada allahu ibraahima khaliila wuxuu nebi maxamed xuse calayhi salaatu wasalaam sidaa ilaahay nebi ibraahim uu khaliilka iyo saaxiibka uga dhigtay inuu isagana saaxiib iyo khaliil uga dhigtoo nebi maxamed laftiisa uu ahaa khaliilullaahi markuu sii dhimanaya rasuulku sal allahu calayhi wasalam khudbadiisii ugu dambaysay xadiidku saxiixaynku ku sugan yahay ayaa waxa uu lahaa amaa bacdu ayuha nnaas falow kuntu mutakhidan min ahli اlardi khaliila laattakhadtu abaa bakrin ibn abi quxaafata khaliilan walaakin saaxibukum khaliil ullah war dhulka jooga haddaan mid khaliil ka dhiganayo abubakar baan ka dhigan lahaa oo idinku horeeyo kow ah laakiin saaxiibkiinnan isagaa issheegaya nebigu halkuu aniga ka odhan lahaaba wuxuu ihi ilaahay baa khaliil ka dhigtay markaa khaliilnimadaasuu doortay ilaahay iyagana muxuu siiyey walaakin walaakina saaxibakum asxaabtuna waa waa asxaabtiisi oo waxay u yihiin asxaab isagana khaliilullaahi buu ahaa rasuulku sal allahu calayh wasalam marka waa darajo aad iyo aad u qaaliya oo sarraysa oo awliyadiisa qaar kaa kooban inay gaadheen walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wa kaana allahu bikulli shayin muxiiba wayastaftuunaka waxa ay ku cilmi weydiinayaa nebi maxamedoo fi nisaa'i dumarka iyay kuleeyihin bal arrimahooda ka war yastaftuunak istiftaag waxa way cilmi weydiin fatwo noo sheeg nooga warran arrimaha dumarka qul waxaad tidhaahdaa allahu yuftiikum fiihinna ilaahay baa idinka jawaab bixinaya jawaab cilmiya ah oo fiihinna dumarka ku saabsan ilaahay baa idin siinaya wamaa qur-aankiina wuu idin siinayaa yutlaa calaykum laydinku dul ahriyaya filkitaabi kitaabka dhexdiisa aayadaha laydinku dul ahriyayaana fatwo iyo cilmi bay idin siinayaan kuwaasoo ku saabsan fii yataama nisaa ee dumarka agoomaha ah. jawaabta ilaahay waxa ay idinka jawaabaysaa agoomaha dumarka ah aayaadkuna agoomahaasay idinka jawaabayaan allaatii agoomahaasoo laa tu'tuunahunna aydaan siinaynin maa kutiba lahunna wixii loo qoray ee u waajibay wa tarqabuuna waxaad jeclaanaysaan an tankixuuhunna inaad guursataan wlmustadcafiina allaahu yuftiikum fiihinna dumarkaa ilahay baa jawaabidii ka siinaya wlmustadcafiina wa filmustadcafiina kuwa tamarta daran iyagana ilaahay jawaab idinka siinaya sida loola dhaqmayo kuwa tamarta daranoo min alwildaani caruurta yaryar sida loola dhaqmayo wa an taquumuu ilaahay jawaab wuxuu idinka siinaya an taquumuu lilyataama agoomaha inaa hagaajisaan bilqasd si cadaalada ah, inaa arinkooda u habaysaan wamaa tafcaluu wixii aad samaysaan oo min khayrin wanaaga ah, fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu haaday bihi caliiman kii ogsoon oo ka warhaya caaisha aayaadkan inoo fasiraysa waxay leedahay aayaadkaas xadiidkana bukhaari baa tafsiirkaana warinaya aayaadkani waxaay ka warramayaan dhaqankii carabta ayay saxayaan wixii si khaldanaa wax caado u ahaa ayay leedahay marka had iyo jeer ninku uu caruur hablo agoona kolka uu mas-uul ka yahay oo maalan gayaanahoo guurkuna uu qabanayo kuwa ay ilmaadeed ama adeer labaad iyo uu yahay oo uu guursan karay oo wasi uu yao loo dardaarmoo layidhi hawshooda wad amaba isaguba xigto uu yahay kolka uu mas-uul ka yahay umay cadaalad samayn jirin marka la eego xagga meherka iyo xagga dhaxalka iyo xagga guurka saddexdaba qisadaasina horeynu usoo marnay suurada bilowgeedii oo aayaadka u horeeya suuradda iyo aayaadkaniba sababtaasay kusoo deganay saxayeen sharci caamahoo ummadda u dejinaya iyadoo ay tahayba rabbi u dejinayo xagga meherka umay cadaalad samayn jirin xagga dhaxalka iyo xagga xuquuqdaba waaya inantaa iyadaah hadday qurux leedahay xoolano leedahay uu guursanaya markaasuu meherkeediina aanu siinaynin dhaxalkeediina siinaynin dee saasuu ku wada liqaya iyada iyo xoolaheediiba uu qaatayba haddii inantaa aanu jeclayn oo jamaal iyo qurux aanay lahayn ma doonayo inuu guursado cid cid kale guursatana ma doonayo wuu xanibayaa uu qufulanaya ilaa intay saa ku dhimanayso sababtaa wuxuu isleeyahay hadii cidi guursato xoolahaasay qaadan marka si xoolahaasi aanay cid kale ugu dhexal wareegin ayuu iyada iska xidhanayaa soomalow soomaraa malagii galaa labadaa arrimood oo aad u fool xumaa ayaa ilaahay uhi dhagaysta ilaahay baa jawaab idinka siinaya hablaha agoomaha ah ee aydaanu cadaalad samaynayn qur-aanka la ydinku dul akhriyayna wuu idinka jawaab siinaya waaba aayaadka suuradan u horeeyabaeh fankixuu maa daaba lakum min anisa aayadda xaggeeda horaad ahriyaysa waay waxaa kaloo ilaahay uu ku lifaaqay subxaana caruurta yaryar wlmustadcafiina min alwildaan wa an taquumuu lilyataama bilqasd caruurta yaryar ee xataa inamada ah iyaga laftigoodana in loo cadaalad sameeyo dhaxalkooda la siiyo xuquuqdooda la siiyo oon xoolahooda laga dulmin waxaynu leenahay ama aad u fahmaysaa aayaadkan iyo kuwa ku xigaaba inay yihiin xuquuqdii dadka maatida ah ee suuradda bilowgeeda ilaahay uu aad ugu nuuxnuuxsada in la siiyo oo mar kale ilaahay uu soo celiyey si uu usii akido iyadoo uu akidayo kolkaasaa ilaahay waxau hi wayas'aluunaka finisa wayastaftuunaka finnisaa dumarka iyo axkaamtooda ayay wax kaa weydiinayaan weliba qaybtaa gaarka ah qul waxaad tidhaahdaa allaahu yuftiikum fiihinna ilaahaybaa fatwo idin siinayo dumarkaa arrimahooda idinka jawaabaya wamaa yutlaa calaykum fi lkitaab iyo aayadaha kitaabka dhexdiisa laydinku akhriyayo ee ku saabsan fii yataama nisaa'i dumarka agoomaha oo ah. suuradda bilowgeediibaa ka warramaya ilaahay idinka jawaab qur idinka jawaab waa qur-aanki baa idinka jawaabaya allaati laa tu'tuunahunna agoomahaasoo aydaan siinaynin maa kutiba lahunna wixii loo qoray waxa loo qoray waa dhaxalkii ilaahay baa u qoray waxa loo qoray waa meherkii waxa loo qoray waa wixii la siiyey gaar u yeesheen ilaahayna wuu qoray qoraalkii ay ku yeelanayeenna waa loo sameeyey kuwa haddaba ilaahay baa sidaa ula dhaqmaysaan idinka warramaya wa tarqabuuna waxaad jeclaanaysaan an tankixuuhunna inaad guursataan baa jeclaanaysa horaa waxaynu usoo nidhi qaaciide carabiga waxay leedahay erayga raqiba oo ficila marka can ay ka daba dhacdo macnaheedu jacayl buu noqdaa wuxuu noqdaa nacayb waman yarqabu can millati ibraahiim yaa nacaya diintii nebi ibraahim raqiba haddii ay ka daba dhacdo fii jacayl bay noqotaa maala waxaa le raqibtu fii dalik arrintaa waan jeclah marhaday fi ka daba dhacdo labadii macnaba halkan way ku suuroobi karaan sida ay fasirayso qisada aynu soo qadinnay oo gabadhii marna waa la jeclaanaya baynu yidhi xoolaheedii la qaadanayay marna guurkeedaa la nacayoo xoolaheedaa la qaadanayay oo iyadii la xanibayay labada arrimood ba ilaahay wuu diiday in iyadii la jeclaado maca xoolaheedii la qaato iyo in iyadii la naco xoolaheedii la qaata labada waa la diiday maxaase la doonayaa in iyadiiyo xoolaheedaba la fasaxaadaan la guursanayn ama tee la guursado oo la jeclaado xoolaheedii la siiyo arrinku saasu aha marka watarqabuuna horta ma siinaysaan laa tu'tuunahunna maa kutiba lahunna wixii ilaahay u qoray ma siinaysaan watarqabuuna weliba waxaad jeclaanaysaan maxay an tankixuhunna inaad guursataan fii an tankixuhunna soo qadaraya marka fii an tankixuhunna inaad waa jeceshihiin wixii ilaahay u qorayna inaad siisaan ma jeclinin oo markaa iyadiina waa qaadanaysaan xoolaheediina waa qaadanaysaan waxa labaadoo lagu fasirayaa laa tu'tuunahunna ma siinaysaan maa lahunna wixii loo qoray ee waa qaadanaysaan wa tarqabuuna waxa nacaysaanna can an tankixuuhunna inaad guursataanna waa nacaysa oo waxay isku darteen wuxoodiina inaad qaadataan loo qoray iyadiina guurkeedii baa nacdeen marka labadii sababood labadii arrimood ay ku soo degtayba tafsiirkuna wuu noqon karaya kanadaaya weeye markaa taa cadaaladdarrada isasaarka ah ee isdul fuushan qofkiioo la cawaro iyo isagiioo la xanibo taa ka daaya wlmustadcafiinana xagga horay ku cadfan tahay oo allaahu yuftiikum fiihinna allaahu yuftiikum fi lmustadcafiina min alwildaan jawaab baa ilaahay idinka siinayaa saxoo sida loola dhaqmaya ah mustadcafiinta caruurta caruurta maatida ah wan taqumuu lilyataama bilqisdi wamaa tafcaluu min khayrin faina allaha kaana bihi caliiman war wixii aad samaysaana khayrada ilahay wogi marka aayaddu saasee u saxday nidaamka jaahiligaha ee liiti qofku sideedaba qof uu gacanta ku haya hadii uu jiro ha isaga ilaaliyo weeye xaqiisa iyo xurmadiisa iyo karaamadiisa iyo xaqiisa ha isaga ilaaliyo siduu ummadda kaleba isaga ilaalinayo laakiin yuu odhan ninkani de adigu kaag ag dhow yahay oo adaa qadimo oo akhira oo isagaba iska leh sharci waxa ugu wanaagsan kaa dadka ugu daciifsan ka dhigaya kuwa aqwiye ah oo awood leh sharci kaasaa ugu fiican arrin kalea markaa rabbi haddana uu ka hadla arrintaasoo ah ilaahay uu ku soo gebagabaynayo axkaamtii dumarka ragga iyo dumarka ooryaha iyo xaasaska isu ah in sharcigiina la ilaalinayo qof walibana xaqiisii loo dhowrayo qof walibana waajibka saaran fulinayo haddana noloshu waxay ku macaan tahay suluxa iyo ixsaanka in sulux iyo saamaxaad iyo ixsaan in lagu wada socdo ayaa nolosha dhadhan u yeesha laakiin maxaan xaq u leeyahayda laftigeedu iyadoo qofku uu xaq u leeyahayda mararka qaarkood in laysku xagtay keentaa oo kana markuu leeya maxaan xaqule kana maxaan xaqule haddii cafiskiiyo saamaxaaddii meesha laga saaro waa laga yaabaa inay dadku aloo si isugu qalloocdaanoo qofkiibu maaragta ee waxa subkaya saamaxaadda iyo suluxa markaasaa ilaahay isu muslaxaya raggi iyo dumarkiioo wixii ay isla daalacnaasilaane xagga xuquuqdooda iyo wixii ay ka suluxtamaan iyo hadday isfurayaan iyo hadday isqabayaanba wixii ay ka heshiiyaan inuu khayr yahay inuu khayr yahayba aayaadka halkan ilaahay ku xusaya had iyo jeerna ummada sidaa isaga agdhow isaga agdhowe ama waalidka isu ah carruurtii iyo waalidkii ama madaxdii iyo raciyaddii ninkii iyo xaaskiisii labadii qofa wada shaqaynaya shaqaale iyo hantiile isu ahaa dadkaasoo dhami waxay xaq u leeyihiin inuu weheliyo ixsaanka iyo cafiska iyo musaamaxada ayaa wada socodkooda dhib yaraysa sidaa ilaahay uu amray qofku xaqiisa inuu qaato iyo cadaaladda ayaa loo amray ixsaankiina ixsaankuna macnihiisu waxa weeye qofku wuxuu xaqu leey inuu ka tanaasulo ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i dilqurbaa saddexdaa arrimoodoo ilaahay uu faray ayuu isku lifaaqay cadaaladda waan idin faraya qof waliba inuu xaqiisa qaato ixsaanna waan idin farayaabaa ilaahay wuri oo inuu qofku xaqiisa ka tanaasuli karo taasaad mooddaa maal ummadaha kale aan islaamka ahayn qofka hadii la tarbiyaynayo waxaa lagu tarbiyaynayaa un inuu xuquuqdiisa iyo xaqiisa ilaashado hadday urura samaysmayaan iyo niqaabaad waxa ay u samaysmayaan inay xaqooda un difaac ka galaan xaqoodaasun in sutida loo hayo oo la raadsado oo la soo dhiciyo xukuumadda laga soo dhiciyo dadka laga soo dhiciyo ilaahaydankii mid kalena lagu soo darsanaya maxaan xaq u leeyahay daasumaa laabta loo garaacaya laakiin waxa ixsaamka la ydhaahda iyo sulaxa iyo inaga siiyo inaga da u saamax nabiguna wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam raxima allaahu mra'an samxan ida shtaraa idaa baaca waida shtaraa waida qtadaa ilaahay haw naxariisto qofka saamaxaad badan markuu wax sii iibinayo iyo markuu wax soo iibinayo iyo markuu dayn qaadanayaba intaa u da iyo ugu kordhi iska sii iyo u wafay arrinkiisaa ku socda qofka kalena qalbigiisa lagu qabanaya marka almuhim waynu yar dheerayne waxaynu uga jeednaa arrimahan aayaadku ay u dardaarmaya waxad inuu nasku soo celcelin doono erayga ixsaan iyo taqwo iyo sulux intaasaa aayaadku ay soo celcelinayaan nidaamkii qoyska lagu wadaya alla wuxuu uhi wain imra'atun hadii ruux dumari khaafad ay ka warwartay ka walaacdo min baclihaa saygeedii nushuusan inuu yara san taagayo aw icraadan ama uu dhan isaga yara maroorinayu soo nacnacayo falaa junaaxa calayhimaa dembi kama haysta an yuslixaa baynahumaa inay dhexdooda ka heshiiyaan sulxan heshiis wa sulxu khayrun heshiiskuna wuu khayr badan yahay oo qofku inuu xaqiisa qaato sulxaaba ka khayr badanoo inuu wax iska daayo wa uxdirat il anfusu nafihii bani aadamka waxa lagu soo tubay oo lagu soo ururiyay ashux bakhaylnimo marka sulxaa jafi kara wain tuxsinu haddaad samafashaan wa tattaquu ilaahay ka cabsataan fa ina allaha kaana ilaahay wuxuu aaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran xogagaal buuyo isagaa abaalmarinta idinla diyaara walan tastadiicuu kari ragow waa rag la odhan jiray an tacdiluu inaa u garsoortaan bayna nisaa'i dumarka walow xarastum aad dadaasheen ooryaha aa wada si buuxda ugu cadaalad samaysaan ma kari kartaan buu ilahay ila isagaa xogagaaleh ila qalbigii dhan unbuu la hayaaye falaa tamiiluu ha wada ciirina kulla almayli eh, leexasho dhammaanteed fatadaruuhaa dabeetana ooridii aa ka tagtaan kal mucallaqati mid la daldalay iyadoo ah ninna ahayn ninna lahayn nin la'aan ahayn wa in tuslixuu baa ilaahay ku celiyey haddaa islaax la timaadaanoo dhexdiinna wanaajisaan wa tattaquu alla ka fa ina allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday hafuuran mid dembiga dhaafa raxiiman mid naxariisanaya qofka naxariistee wax dhaafa ilahay wuu naxariiso dhaafi wain yatafaraqaa labadii qofee isqabay haddii ay kala tagaan markay ishayn waayeen yuqni llaahu kullan mid kastaba ilaahay wuxuu qani kaga dhigi oo uu siin doonaa ayuu u burburi doonaa min sacatii naxariistiisa min sacatii waasacnimada arsaaqadda wa kaana allaahu ilaahay baa wuxuu ahaaday waasican mid ballaadhan oo dhan walba khayr ummadda u leh xakiiman xikmad badan subxaana saasaa ilaahay uu isugu muslaxay labadii isqaday haday isqabayaan iyo haday kala tegayaanba waa dad si wanaagsan u wada nooloo yuhuun fiican oo islaanimadooda iyo iimaankooda iyo ehelnimadooda iyo is aqoonta isu lahaayeen iyo ubadka isu leeyiin iyo jaarnimada intaba way ilaalinayaan ee maaha dad iyana kala dhintaan kuwii xigtada u kala dilaya maaha caaisha radi allahu waxay fasiraysaa aayaddu waxay ku soo degtay bay leeda xaasaskii mid ka midoo sawda la dadeedaa weynaydoo dumarkii rasuulku sal allahu aleyh uu guursaday khadiijo kadib tii u weynayd ba markay aragtay in dadeediina ay weyn tahay rasuulkuna dumaro kale uu ka jecel yahay ay jiraan ayaa waxay tihi anigu habeenkaygii rasuul allow u daayay sidaa daraaddeed wuxuuna cismada iyo xaasnimada dee oryaha nabiga inaan ka tirsanaado igu daa aqbal buuri caasho iyo isaguba way aqbaleen in habeenka xaggaa lagu tiriyo waayahay saasay markaa sabab tahay laakiin nasku waa caam haddii gabadhi ninkeeda nushuusay ka dareentay nushuusku waa inuu xoogaa yar didma ah qaaday icraadkuna waa inuu kasii yar jeedo aanu jeclayn dembi ma haysta dhexdooda ka heshiiyaan sidaa sawdo oo kale hadday tidhaahdo bal xaggaa miyaradaada iska wadaoo anigu carruurtaydaa waaweynaya baan iska ag joogibaeh dee sida kale unaan isaga warhayna oo sida kale un xaasibadaan isaga warhayna oo isaguna uu idhaahdo waa sax dhib ma jiro waa heshiis macnaheed waxa weeye xaqeedii ka tanaasushay xaq baanay u leedahay isagana dulmi kuma ah wasulxu khayrun qofku inuu xaqiisa ka tanaasulaa sulx noqota kaasaaba khayr cadaalada sulxa kasii fiicanba marka islaamkeennu wuxuu ogol yahay ima alcadlu wa ima sulx qofka in xaqiisa la siiyo ama loo sulxiyo oo la isu daalacnaasilo waxna qofkuu qaato waxna dhaafo wa xubirat ilanfusu shuxa waxay tilmaamaysaa naftii bani aadamka waxa lagu soo xaadiriya wax lajeclo laydhaa wax adayg laydhaa wax bakhaylnimo laydhaa oo qofkani marka xaqiisii laga doono marka xaqiisisagu xaqiisii uu doono ka kalena kiisiibuu doonaya dabeedna arrinkuu adkaanaya laakiin haddii la isu saamaxo oo suluxan la sameeyo shaxeixnimadiibaa dabcaysa haddaa ilaa ixsaan samaysaan ilaahay ka cabsataan alla waa khabiir ilaahay baa ku ogsoon ma cadaalad samayn karaysaan baa ilahay uhi dumarkii aad dadaasheen walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walaw xarastum nebigaa dumarkiisu u cadaalad samayn jirayoo wuxuu odhan jiray allahumma haada qasmi fima maa amlik falaa talumnii fima maa tamliku walaa amlik ilaah anigu intaan cadaalad samayn karaya waa intaase ha igu waxaad adigu haysoonan anigu haynin kalgacalka laabta inuu qofku dumaradiisaa miduun la yarahayo oo qalbigu miduun uu janjeero way jiraysaa laakiin intii macnawiyaadka iyo waxsiinta iyo hoyaadinka iyo xaqa wixii uu kari karayeen qalbi jacaylka ahayn qofku ha sameeyo falaa tamiilu kula lmayl ha wada leexanina leexasho dhammaanteed gabadhii waxay noqonaysaa mid deldelaan haddii iyadii laga tegay oon raggii kalena loo fasixin saygeediina xaqeedii siinay way deldelantaha islaamku ma yaqaano gabadh mucallaqa waa mamnuuc wey halka diinta nasaaradu ay ku baaqaysa gabadh mucallaqa oo nin labadii qof waanay kala tegi karaan waanay wada joogi karaan iyagu waxay leeyihiin noocan mid mucallaqa ahoo la ydhaado ninkiiyo gabadhu ismana qabaan manay kala tegin heerkii isqabidana way dhaafeen heerkii kala tagana weli may gaadhin oo meel deldelaad laydhaabay gaadheen marka taa wuu diiday dumarka in lagu xadgudbo waa arin mamnuucasa ilahay uga digay wain tuslixuu watattaquu faina allaha kaana afuuran raxiima way ishayn waayeen hadday heshiis ku gaadhaan aan kala tagno markuu isagoo arkay tan xaqeeda inaanu fulinayn iyadu inaanay wada socon karayn natiijo iyo go'aan uu ku gaadhay iyaduna saasoo kale ay ku gaadhay bay isla garteen ay ku heshiyeen inay kala tagaan wain yatafaraqa hadday kala tagaan yugni illaahu kullan min sacad ilaahay mid walba arsaaqadiisuu ku qani yeeli doonaa ilaahay siin ma xuma erayga ay dumarka soomaalidu marka la furo ayaa shakilaan iyadoo isqancinaysa inaanay waxba waayen ayay idhaahdaan dee raxmadi furan hadduuna furay raxmadda ilaahay miyay naga xidhanta raxmadi furan kuwa ag joogaana markaasay idhahdaan raxmadi furan waa isqancin wey isqancin wanaagsan markaasaa ilaahay wuxuu leeya yuqni illaahu kullan min sacad ninkiina gabadh buu heli iyadiina ninbay heli mid waliba calafkiisa wuu heli wey ilaahay baa calafka u haya wa kaana allaha waasican calayna hadda kala tagaa wanaagsan sirtaasaa ku jirta haday labada qof jiijiidashadii iyo nacaybsiyaha iyo colaadda dhaafaan yaboohdan ilaahay bay heli sida guurkaba ilaahay u yaboohda waxau in yakuunuu fuqara'a yuqnihim allahu min fadli isu guuriya hadday fuqara yihiin waxbay ku heli haddii guurkii iyo haddii wada socodkii uu jiri kari waayana ilaahay wuxuu u ballanqaaday kala tagaa wanaagsan laftiisa khayr lagu heli karo wa kaana allahu waasican xakiima wallahu aclam